alxamdu lilahi wkafaa wsalaatu اllahi wsalaamuh cla rasuulihi اlmustafa wcla alihi wصaxaabatihi wman tabicahum bixsan ila ywm اddin ama bacdu axibatii fi llah waxaa waayahan aada u soo batay ama mujtamaceena kusoo badanaya jaraa-imta iyo dembiyada foosha oo ay ka mid tahay dilka macno la-aanta ah iyo si jamaaciya dadka in loo laayo mid qarxiya mid qabyaalad ku dila mid magac diineed ku baabi'iya furuujtii iyo cirdigii iyo sharafkii oo lagu xadgudbo dumarkii oo xoog lagu kufsado oo haddana la dilo la khaarijiyo haddana kala roone gabdhihii yaryarka ah ee caruurta ah ee aan qaan gaadhin ee aan xamili karinba in hadaf laga dhigto waa falxumo waa arrin ugub ah waa wax inaan aqoon jirin waa wax cusub oo aada u falxun in jariimadii haddana inta lagu sameeyo gabadha haddana la duubo haddana baraha bulshada ku kulunta lagu soo tuuro faaxisho intee la eg waayo in la dilo oo laga takhalluso imise dembiya oo isa saaran waayo waxay u baahan tahay arrimaha noocan oo kale markay dhacaan in asbaabtooda la baadho xal rasmiyana loo raadiyo waana midda la isweydiinayo wey maxaa waxan xal u noqon karaya ee ninba meel la aadayo midba derbi la fuulayo midba taxliil mucayana ka bixinayo xaqiiqaduse waxay tahay xalku wuxuu ku jiraa allihii addoommadan abuurtay kooda wanaagsan iyo kooda xunna yaqaanay waxay ka samaysan yihiinna garanaya sida ay u fikirayaanna garanaya qalbigoodana yaqaandhi iyo noocay u qaybsamaan allahaasi tabaaraka wa tacaala shuruucduu ka dejiyey basa unbaa lagu afjari karaa wixii ka soo hadhay waa day yaa ku day oo aan natiijo lahayn wa ummadda muslimka ah waxaa loo baahan yahay inay u qirooto oo ay ka masayrto oo ay ka xumaato cirdigeeda iyo sharafkeeda in dhib loo geysto cirdigu waa masuun cirdiga furuujta dumarka xubnaha taranka waa arrin aada shareecadu u ilaalisay ilaa nebigeennu yidhaahdo salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii kuu yimaada oo reerkaaga ku socda dil haddaad disho waa ahlunaar hadduu ku dilana ahlu jannaata ilaa heer nabigu wuxuu gaadhsiiyey ninka weerarka ee cirdiga ku socda in la dili karo laga takhallusi karay nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa ka sugan sacad ninka la yidhaahdo saxaabada ka mida raggoodii odayaasha ah ayaa wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddaan xaaskayga agteeda ninku arko nin xumaan ku samaynaya seeftaan kurka kaga goynayaa buuhi weliba dhinac dhinac ugu dhufan maayo afkeedaan ku dhufan waa ka takhalusaya warkii nooc ahaa nabigu gaadhay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa rasuulku yihi sacad baa sidaa leh ninkii naagtiisa u dhawaadiya xaaskiisa inuu qoorta ka goynayou sheegaya markaasuu nabigu wuxuu yhi sal alla alay wasalam waxaad la yaaban tihiin masayrka iyo qayrada sacad miyaad la yaaban tihiin ilaahay baan ku dhaartay anaa ka qiiro badan anigana ilaahay baa iga qiiro badan sidaas daraaddeed buu alla wuxuu u xarimay fawaaxishta dunuubta foosha xun zinada iyo liwaadkiiya wixii la a ah, ayuu ilaahay sidaa darteed u xarimay teeda muuqatiyo ta qarsoonba ummaddu waa inay marka qiiro leedahay waa inay danqasho leedahay waa inay ka xajiimooto dumarkeeda in lagu xadgudbo wailaa waxaa noqonaynaa dayuusiin sida nebigu tilmaamay sal alay wasalam ninka ehelkiisa xumaanta lagu samaynayo raalliga ka ah waa dayuuth dayuuthna jannada ma gala buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa waajib sharciya ummadda wada saaran wey odaygeeda siyaasigeeda culimadeeda dowladdiisa racyadeeda waajib saaran waay inay cirdigiiyo sharafka la ilaaliyo sida naftaba in loo ilaaliyo ay u tahay dhiigga in loo caqliga in loo ilaaliyo ay u tahay maalka sida loo xifdinayo si ka badan waa in cirdiga iyo sharafka loo ilaaliyo waay su-aashu waxay tahay marka munkaraadkan iyo jaraa soo noqnoqday sidee lagu afjari karaya waxaa lagu afjari karayaa sidii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo rasuulkii sal alla alay wasalam ay ku taliyeen in la qaato oo maxay ah kow waa in da-yarta la tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan la tarbiyeeyo wiilasha iyo galba gabdhaha waa in lagu tarbiyeeyo dhowrsoonaan waa in lagu tarbiyeeyo dadka inay ixtiraamaan waa in lagu tarbiyeeyo inayna ku xadgudbin dadka kale waa inay lagu tarbiyeeyo waxa uu ku samaynayo gabadha dadka kale in macnaheedu ay tahay gabadhiisii iyo walaashii oo kaleeto wax lagu samaynayo nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam wiil dhallinyaraa u yimid wuxuu yidhi rasuulka ilaahay ow i'dan lii fi zina zinada ii idan ii fasax inaan zinaysto rasuulka ilaahayow waa wiil dhallinyaro ah, oo shahwa hayso ii fasax aan zinayste nabigu wuxuu yihi sal alla wasalam hooyadaa ma la jeceshaa in laga zinaysto maya buu yidhi walaashaa ma la jeceshaa in laga zinaysto maya eeddadaa ma la jeceshahay maya habaryartaa ma la rabtaa maya dee kuwan aad doonayso inaad ka sinaysataba rag baa la dhashay oo rag bay dhaleen oo eedooyin u yihiin oo habaryaro u yihiin oo hooyooyin u yihiin markaasuu nebigu sal alla alay wasalam uu yeedhay laabtuu gacanta ka saaray waana u duceeyey in ilaahay qalbigiisa daahiriyo wiilkii yaraa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh tarbiya tarbiya jamiila jiddan ya caruurta iyo da'yarta in lagu tarbiyeeyo inayna xadgudbin wiilasha waxaa samaynaya dhaqanka ku kacayaa shaki ma laha waalidkood baa dayacay tarbiyadooda haddii waalidka iyo mas-uuliyiintu tarbiyada ay dayacaan iyo caruurta barbaarintooda wanaagga lagu barbaariyana xayawaankaasoo kalea noo koraya ya yaydaa dad cunka oo kalea mujtamaca ku dhex barbaaraya oo aan naxariis lahayn oo aan insaaniye lahayn oo aan daqansho lahayn oo wax alla waxay kala garanayaan aajir baa mujtamaca ku dhex barbaaraya lanna tarbiyadii baa luntay ibni aadamkana asal waxaa waa jahliga iyo dulmiga asal waa sida qur-aanka kariimku inoo sheegay waa in marka la tarbiyeeyo carruurta qodobka labaadi waxa weeyaan in nolosha muslimiinta lagu soo celiyo sharciga ilaahay tabaaraka wa in lagu dabaqo lagu soo celiyo xuduudda ilaahayna lagu oofiyo dadka jaraa iyo dembiyada gelaya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi qisaasta ruuxii wax dilay in la dilo ruuxii wa dhaawacay in la dhaawaco riixii dhibka geystay in la-eg in loo geysto qisaasta waxaa idinku sugan nolol baa idinku sugan mujtamiciyow bulshadiiyey qisaasta nolol baa idinku sugan noloshu maxay tahay bimacnaa waxa weeye kii wax dilahayay waa noolaanayaa hadduu og yahay hadduu wax dilo in la dilayo dilkii waa ka baaqsanayaa isagii waa noolaanaya waa badbaadayaa dadkuu dili lahaana way badbaadayaane uu ku socdo iyaguna way badbaadayaan mujtamaciina waa badbaadayaayo istiqraar iyo nabadgelyo xasilooni buu helayaa war qisaasta nolol baa idinku sugan kuwii caqliga lahaayow yaase fahmi kara waaya soomaalidu waxay yidhaahdaan ninna dhiiggiisa kama tilaabsado hadduu og yahay wiilkan yarkee faasidkee shuduudku ku dhacay tilaabadaa hadduu qaado inuusan ka dambaynaynin hadduu og yahay boqol xisaabood buu kala jarayaayoo isu geynayaa intuusan ku tilaabsan laakiin hadduu og yahay waxa hadduu sameeyo maalmo in la xidhi kadibna la sii dayn odayaalka qabiilku inuu u ergoon doono la sii dayn doono inuu fakan doono hadduu og yahay asaguna wuu samayn in ka dambaysana way ku dayan doonaan noloshiiyo istiqraarkiiyo nabadgeyadun waa fasaadaysaa yaa ulil albaabi intii caqliga lahaydo intii gaalo raacday maaha munaafiqiinta ma ah inta fahamkoodii caqligoodu meeshii ilaahay rabe gaadhi waayey maah yaa ulil albaabi inta garashada lahow war qisaasta waxaa idinku sugan iyo xuduudda ilaahay inaad oofisaan nolol baa idinku sugan istiqraar iyo xasilooni baa idinku sugan inaad nabad gashaan oo ehelkiinnu idiin nabadgalo oo xoolihiinnu nabadgalaan oo naftiinnu nabadgasho oo dhiiggan daadanaya istaago oo dumarkan la kufsanaya uu istaago oo uu dhammaado soo afjarmo walakum fi lqisaasi xayaatun halkaasay ku jirtaa ma aha nadaam gaala noo keentay maaha ma aha bini aadam wuxuu malmaluuqay maaha ma aha xeer jajab odayaal dejiyeen maaha walakum fi lqisaasi xayaat sharciga ilahay wey tabaaraka wa saas daraaddeed baa nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay xad hal xad ah oo ilaahay xuduudiisa ka mid a oo naf lagu ilaalinayo diin lagu ilaalinayo caqliga lagu ilaalinayo cirdigii sharafka lagu ilaalinayo xoolaha lagu ilaalinayo xad dhulka ilaahay lagu lagu istaajiyo ayaa dadka dhulka ku nool uga khayr badan afartan subxood inay roob helaan afartan subxood afartan maalmood oo isku xigtay inaynu roob helno soo barwaaqo maah barwaaqadaasi waxaa ka sitoo ka fiican oo wanaagga laga helaya ka badan yahay in dadka jaraa'imta iyo dembiyada galaya xuduudda ilaahay la mariyo xadka ilaahay la mariyo leanna xadka isagana dembi dhaaf buu u yahay alxuduudu kafaaraat ruuxa dembiga galana dembi dhaaf buu u yahay daxiyadii dembiga laga galayna cadaalad bay u tahay mujtamiciina istiqraar iyo xasilooni bay u tahay laakiin yaa fahmi karaa muslim ilaahay iyo rasuulkiisa wixii ka yimid garanayaa fahmi kara gaal iyo gaala raac ma fahmi karaan iyo wax qawaaniin bini aadan intay dejisteen addoommada doona inay ku maamulaan walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab lacalakum tattaquun saas daraaddeed haddii laga waabto laga warwareego xuduudda ilaahay in la oofiyo dadka jaraa-imta galaya lagu oofiyo way sii siyaadi wayna sii kordhi boqolaal iyo kumayaalna way galaafan doontaa sidaana waa sida qur-aanka kariimka inoo sheegay waxaa ka mid ah asbaabta loo baahan yahay in lagaga arrimaha noocaas oo kale ah lagula dagaalamo in ruuxa daalimka ee dembiga galee dembiinaha ah in aan la isgarab taagin inaan loo doodin inaan loo shafeecin inaan loo ergaynin in xadka la mariyo nabigeenu sal alla lay waslam wuxuu leeyahay arrin la ysku haysto ruuxii gardarnaa ciddii garab siisa oo u hiilisa ilaahay cadhadiisa ka zuuli maayo inuu ku dhex sugan yahay ilaa uu ka soo noqdo odayga garab taagan qabiilka garab taagan saaxiibka u ordaya kuwa dhaqaalaha ku bixinaya kuwa soo daynaya kuwa xugun ka khafiifinaya kuwa doonaya in ruuxii dhibka loo geystayna dhibku raaco daalibka dhibka geystayna isagoo fayow inuu iska tago kuwa doonaya ilaahay cadhadiisa ka zuuli maayaan ilaa ay arrintaa ka fuqaan oy ka tagaan saas daraaddeed madluumka daxiyada gabadha yarta ah nafta la dilay dadka xuquuqda leh ayay tahay in laysgarab taago daalimka maa in laysgarab taago saas daraaddeed halkaasoo kale markay marayso xuduudda markuu ilaahay ka hadlayo tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin illah xuduudda marka la oofinayo maslaxa ku jirtee naxariisiyaysan idiin qabanin kan dembiilaha ee mujrimka ah xadka markaad ku oofinaysaan naxariisiyeyna idin taabanin marsiiya xadka ilaahay ilaahay baa uga idinka naxariis badan ilaahaygii xadkan dejiyey ayaa addoommadiisa idinka naxariis badan gaalana inoogama naxariis badno nin ka mida madaxda muslimiinta u taliya waliba soomaalida madaxdeed nin ka mida ayaan maalin u tagnay aniyo culimo kale waxaa u xidhan boqolaal ruux oo gacan ku dhiiglayaal ah oo dad laayay oo qirtay ama cadaymo loo helay baa u xidhxidhan culimmadii waxay u soo jeediyeen dilkiina waa socdaa qabaaishii waa islaynaysaa dhiiggii waa qubanaya culimmadii waxay u soo jeediyeen war waxaani ha istaagee intan aad hayse ay ku caddahayna xadka mariyo ha la qisaaso nin alla ninkii ruux dilana qisaas oo ka takhallus oo xadka ilaahay mari saasaa isagana u roon mujtamacna u roon wuxuu yidhi ma mataqaana kuwan haddaan laayo hay-adihii gaaladaa qayliya buuhi yaa waa xasuuq bay dhahayaan cadaadis baana soo fuuli tayib ummadda maslaxadeeda miyaad hormarin mise gaalaad raalligelin bilaahi calayk xaakim muslim baad tahay mujtamaca aad u talisay ahayd inaad mudnaan siiso nabadgelyadooda iyo istiqraarkooda bedelka aad hay-ado gaalo iyo gaalo ku raalligelinayso ilaahay xuduuddiisana aad u cadilayso tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed daalimka inaan laysgarab taagin waay waxaa ka mida qodobada muhimka ah ee arrimaha noocan oo kaleeta a lagaga hortagi karayo in meesha laga saaro ergada iyo shafaacada odayaasha qabaaishii ugaasiyada iyo salaatiinta iyo dadka wejiga leh maxaa yeele xuduudda ilaahay shafaaca lama geliyo wakhtigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa dhacday haweenayd reer quraysheeda ayaa zinaysatay ayaa waxaan dhihi laha wax xoolay xadday odayaashii quraysheed ee gabashu gabadhu ka dhalatay waxay og yihiin arrintaasi nebiga hadday gaadho gabadhan in gacanta laga goyn doono markaasaa la tashado waxaa la yidhi war gabadha seen ku badbaadin gabadhu waa qurayshiyeed waa quraysh ya waa reerihii carab ugu sharaf badnaa ma gabadh qureysheed baa maanta gacanta laga goyn war saynu ku badbaadinaa innagana ceeb inooga hadha waxaa la yidhi yaa kaloo nabiga ku dhiiran karoon usaamo ahayn nabigaa jeclaa sal alla alay waslam mawlihiisana waa ah waryaa kaloo ku dhiiran kara usaamaha loo diro usaama nabigu u tegay sal alay wasalam markaasuu kala hadlay arrintii gabadha nebigu waa cadhooday sala allahu aleyh waxna wuxuu yidhi usaamow maxad ilaahay xuduuddiisa ka midaad erga ka tahay ood ka shafeecaysaa miyaa usaamow maxad ilaahay xuduuddiisa ka midaad maanta usoo dhigatay inaad ka shafeecdo dadkii inaga horreeyey buu nebigu sal lla alay wasalam waxay ahaan jireen kooda tabarta yaree daciifka wax u ergeeya aan lahayn iyo wax u hadla hadduu xad galo way kway ka oofin jireen way ku qaadi jireen xugun midka shariifta ee sharafta leh reerka ka dhashay magaca leh wasiirka ah madaxweynaha sheekha ah magaca leh ama reer magacleh ka dhashayda markuu galana way iska sii dayn jireen buu nabigu sal alay wasalam ilaahay baan ku dhaartaye faadimadan aan dhalaye gabadhayda hadday xaddo gacantan ka jari buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabar ka sharaf badan miyaa ku jirta carab iyo quraysh iyo baaadamaha nebi maxamed baa dhalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana inta gabdumarka jannada gelaya sayidadoodii wey siduu nebigu sheegay sal lay wasalam haayu nebigu usoo qabsada hadday xadi lahayd ma xadayso xaashaa inay xado hadday xadi lahayd gacantaan ka goyn laha buu nebi uri sal lay wasalam odayaasha waxaan leeyahay odayaasha waxaan leeyahay ruclaynaya ee suxul duubaya ee ordaya ee jaraa'imta dadka galay difaacaya allaha idin abuurtay ka baqa dadka la dulmiyee lagu xadgudbay u hiiliya daalimka idinka dhashay ee dulmiga geliya xadgudubka samaynaya bedelkaad u shafeecaysaan u ordaysaan oad xabsiyada ka soo daynaysaan xukunka ka khafiifinaysaan qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay axibatii fillah inta badan waxyaalaha noocana waxaa keena dhallinyaradeenni iyo da-yarteennii macallimiin baas baa haysata facebook baa haysta filimo ajnebi ah waxaa haysta muxuu ahaayey warbaahintaa haysata carruurtii iyagoon tarbiyo lahayn bay meel baas wax ka qaadanayaan filimada inta badan waxlaynta iyo burburinta iyo dumarka sida loogu xadgudbo iyo sida loo geliyo social mediaha bay baranayaan halkaasay aafadu ka socotaa qaar ka mida khamray cabbayaan qaar ka mida daroogiyo qaad bay cunayaan qaar ka mida qashinkaasay baranayaan ayagoon miyir lahayn bay gabdhihii ku dhaqaaqayaan carruurtii yarirkaabay kufsanayaan carruurtii yarirkaabay dilayaan lianna waxa weye miyir ma joogo balaayay barteen qashin bay barteen sidaas daraaddeed waxay u baantahay waxyaalaha noocaasa wada in loola dagaalamo qaadkaa kowka qaadkan laga ganacsanayo xoolaheeniina dhammeeyey gabdhaheennii cirdigoodiina ku xadgudbay dhallinyarteennina halkaa dhigay ummadaha kalena xoolaha milyanada ay ka samaynayaan ayaa kow ka ah waxaa sidaa u gelaya dhallinyaradeenna haddii qaadkii la fasaxo oo khamradii la fasaxo oo mukhadiraadkii la fasaxo oo qashinkii dhallinyarada la baro tarbiyo wanaagsanna horey aysan u jirin soo waxaasoo kale inay yimaadaan maaha mas uuliinta madaxda andimada culimmada odayaasha cid kasta oo mas-uula waxaa waajib ku ah sidii loola dagaalami lahaa waxyaalaha dhallinyarada fasaadinay lianna waxa weye waa hariib waana wax la yaab leh waa waxaana horay u jiri jirin war ninkan kadaata shahwa hadday ku hayso balaaya allaha kugu ridaya war shahwa hadday ku hayso mid kula eg ama kaa weyn oo xumaanta aad doonayso kula ogol baabad heli kartaaye gabadha toban jirka maxaa kuu geey ee waxan ba aan xamili karaynba maxaad ka doonto maxaad ka raasid shaki ma laha filim buu arkay shaki ma laha gaaluu ku arkay lianna gaalada qaad waxaa jira shuduudkaa qaba qaar waxaa jira shuduudkaa qaba oo jiran wadaaddada kiniisadaha qaar baa qaba shuduudkaa oo jiran oo naagta la-eg uguma baxdo taweyn uguma baxdo ilmaha yarkee saddex jirka qaar bay ugu baxdaa qaar bay shan jirka ugu baxdaa qaar bay toban jirka ugu baxdaa shuduudkii nooca ahabaa ummaddan soo galay sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay waqfa waaxida tilaabo adag iyo qaraar adag iyo go'aan adag oo la fuliyo oo ilaahay shareecadiisa waafaqsan ubaa lagu soo afjari karaa waxa kale waad ciyaaraysaan waad ciyaaraysaan dhiigna waad joojin weydeen qashinna waad joojin weydeen gaala nadaamkeeda intaad soo ergisateen oo wax ka samayseenna waad joojin kari weydeen maraykan baa joojin la oo reer galbeed baa joojin lah oo baa joojin la oo maalin walba riboodyada taqriirka soo baxaya wixii sii siyaadaya nadaamkay dejiyeen baa yeelaya ka ilaahay baa tabaaraka wa tacaala wax halliya gaal nadaam ka yimidna marna wax hallin maayo dhiigna joojin maayo fuxshi iyo zino iyo iqtisaab iyo dumar la kufsadana joojin maayo sharciga ilaahay qaata saluu wslimuu cala khatimi alanbiyaءi wاlmursaliin allahuma sali wslim wbaarik cala cabdika warasuulika muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ward allahuma can الصaxaabati wاtaabiciina wtaabicihim wman tabicahum bixsan ila ywm اddin allahuma ina nasأlka اlhuda wاltuqa wاlcafafa wاlghina ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك nashhadu an laa ilaaha ilaa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk